يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان indhihii oo kale ayuu wuxuu ku keeni karaa xanuuno fara badan ee wuxuu keeni karaa in dhiig ku furmo indhaha wuxuu keeni karaa inay mataqaana xiidadu ballaadhmaan anurisim baa layidhahdayo way ballaadhaan anurisim baa layidhahdaa way ballaadhaan mararka qaarkood mararka qaarkoodna waxaaba dhici karta wax la qala cortical blindness baa dhici karta oo qofkii siduu u joogo unbaa loodhanayaa saakuu soo kacay waxa ma arkay يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه إخوتي الأعزاء jiha kasta oo aanu idinka muuqanno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa habeenkii jimce ee aynu ugu talagalay aqoon kororsiga cilmiga guud caawa waxaa inoo marti ah dictor axmed aadan buuxane waa dictor aqoon u leh cilmiga baatiniga ama internal medicine-ka ama cilmiga uurku jirta waa dictor aqoontiisu marka hore eh, cudurada guud ayuu aqoon badan u leeyahay oo brofesor jaamacadda camuud wax ka dhiga muddo dheerna hargeysa ku shaqayn jiray cilmiga caafimaadka ilaa haddana hawshii gacanta ku haya wuxuu leeyahay waayo aragnimo ilaa iyo dhowr iyo labaatan sannadooda ah oo cilmiga caafimaadka ah takhasusaad fara badanna uu diyaariyey dictoorku waxaan ka codsannay isagoo boorama jooga inuu nagala qeyb qaato cilmiga aqoon kororhsiga ee ummadda loo gudbinayo waxaa ka markhaati tihiin inaynu masaajidka ku marti qaadnay dhakhaatiir aada u tiro badan aqoon fara badanna aynu ka faa'iidnay macluumaad fara badanna ay noo kordhiyeen nin walibana wuxuu aqoon u lahaa aynu ka martinay dhakhtarkii ugu dambeeyey waataynu ka qaadanay caan cilmiga eh, macaanka waxyaalo badan oo aynu aaminsanayn siday ahaayawankii noogu sheegay maantana waxaynu wax ka qaadan doonaa xanuunkan la yidhaha dhiikarka blood barasharka ama daqda dam eh, ayaynu wax ka ogaan doonaa waa cilmi aada u waasica waa xanuun dad badani maanta ay la shaqaysan kari la oo noloshoodii wiiqay dhaqaalahoodiina hoos u dhigay waa xanuun ilaa iyo hadda xalkiisu uu gundheeraaday siyaabo badanna ku yimaada dadka badankoodu waxay u haystaan dhiikarku inuu xanuun yahay laf ahaantiisa laakiin dhiikarku isagu daata ahaan xanuun uma aha ee waa calaamad xanuun baa laydhaah calaamad xanuun weeyaan dhiikarku oo asbaab badan baa keeni kara dhiikarka oo keliya xanuun baa keeni kara goytarkaa keeni kara colestarol baa keeni kara macaadinta jidhka qaarkood oo isbedelabaa keeni kara marka xanuun meel ku dhegan oo la odhanayo xubintaas ayaa abuurta dhiikarka ma jiro laakiin calaamad weeyaan inuu xanuun jiro kuu soo tabinaysa marka digtoorkii aqoonta u lahaa ayaa caawa inoo martiya dhiikarka sidee looga badbaadi karaa haddii uu kugu dhaco sideed u fahmi kartaa haddii aad fahamto sideed isooga daaweyn kartaa xaalado badan ayuu digtoorku qaadaa dhigi doonaa insha allahu tacaala waxaana rajaynayaa insha allah inuu ilaahay eh, carabkiisa waafajin doono hadallo fara badan oo taariikhda u gala oo intifaaca ummadda insha allahu tacaala intuu hadalkaasi duuban yahay eh, gudo iyo dibadna waa laga dhagaysanayaa digtoorka waxaan leeyahay digtoor ku soo dhowow eh, ummaddaadii iyo ehelkaagii oo kaaga baahday aqoontaadii inaad wax uga sheegto falyatafadal jazaaka allahu khayra alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi waslm ajmaciin walaalayaal waxaan caawa sidaa walaalkay iyo sheekhayga sheekh maxamed inoo sheegay aan dul mari doonnaa xanuunada uu ka mid yahay dhiikarka oo weliba kaasoon caawa aada uga hadli doonno ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhammaanteen qulubteenna ka caafiyo xanuunka inta uu hayana ilaahay ka bogsiiyo marka aynu akhrinana ilahay idinkii wax badan baan ka fahmi doonaa hal cudurdaar baa jiro oo annaga dhakhaatiir ahaan inkastoon anigu jaamacaddii muqdisho wax ku soo dhigtay jaamacaddii eh, sancana wax ku soo dhigtay marka talyaani baan wax ku barnay markii hore markii dambena af ingiriis iyo carabi baan ku barannay marka waxaad u malaysaa cudurada in halkeennan aanan eh, cilmi ahaan loo qorin marka way jirtaa in xaqiiqo ah in cudurada wax badan aynu ka naqaanay laakiin imika haddaan idhaahdo eh, dacar ama qaras ama oof ama jeeni wareen nooc loo qeexo cilmi ahaan oo la taabto lada waa kaa iyo kaa iyo kaa ay cilmigii kale sayniska lagu taabto ma aanu jiro waa gaabin annagu aan gaabinay intii ka baratay cilmiga caafimaadka saa awgeed magacaantii akhrintii wixii oo dhanba luqad ajnabiya un baanu ku haynaa saas awgeed raalli ka noqon doontaan waan isku dayay inaan af soomaaliya balballaadhan ku sheego laakiin haddii meelaha qaarkood xoogaa nagu cuslaadaan saasaynu ku qaadanaynaa looma baran masaajidda waxaan in laga akhriyo laakiin asalkii diinta asaas waxaan jiray culimmadu sida ay soo wardiyaan ama soo dikriyaan waxay dhahdaan eh, sheekh aan cilmi dibiga wax ka aqoon culimmada a'imada ee la yaqaano ma aanu jirin waa la yaraysan jiray bay culimmadu saasay dhahdaan waa la yaraysan jiray ninka cilmi sheegta aan cilmi dibiga waxba ka garina waa la yaraysan jiray maantana dad kooban baa lagu soo koobo taasaa keentay dhibaato eh, alxamdulilah laakiin maanta eh, intaan dadaalka badan la bixiyey wixii ka dambeeyey labadii kun dad badan baa inoo soo baxay aqoonyahan badan baynu leenahay marka waxaan dul mari doonaa xanuunkan si aynu u fahmno markaa horta waxaa la yidhaahdaa hybertation waa afkii ingiriisiga ka kalena waxaa la yidhaahdaa daqdu dam waa carabigii innagana dhiigkar bay yidhaahdeen dhinac kalena dhiig cadaadis baa la odhan karayaa waxa uu ku dhacaa xubno ama organo isku xidhan oo la yidhaahdo cardiofascular waa xididada bili-aadanka jirka ilaahayna siiyey oo dhan iyo waxa weeyaan waxa la yidhaahdo wadnaha labadaasuu ku dhacaa waxa wuxuu ku dhacaa xididada iyo wadnuhu ku dhacaa xanuunkaasi marka xiidadeena marka la cabirayo kuwa dhiigga ka soo qaado wadnaha iyo kuwa dib ugu celiya saas u wareegaa sida mataqaanaa biyaha wareegoo kale ayay saa u wareegayaan oo ilaahay ma keene hadday meele kaa furanto dee dariiqa biyaha socdaa iyo way joogsanayaan way joogsanayaan marka way xidhmayaan qofkiina uu dhimanayaa ilaahay baa ugu talagalay inay bartooda ku jiraan saasuun u wareegaan deedna halkaasay ka shaqeeyaan marka marka dhakhaatiirtu waxay yidhahdaan haddaynu soo qaadanno xubintan oo aynu xiidada isku xidhxidhno isku xidhxidhno isku xidhno aynu xadhig dheer ka dhigno waxay gaadhaysaa ilaa lixdan kun oo mayl dhinaca kale waxay idhahdaan maye waa boqol kun oo kilomitr waxyaalaha qariibkay ka mid tahay jirkaaga haddii xubin xubin loo jarjaro oo waxa xiid ku yaallo keliya laysku daba taxo intaasay gaadhaysaa meel aan jirkeenna xubnaheenna meel aan jirin weeyaan meel aanu xiid ku jirin xubnaha dhintay oo keliya waxaa la kuwo keratiin baa la yidhahdaayo waa timaha timaha iyo ciddiyaha labadaas uun baanu ku jirin xiidadu soo gaar laakiin inta kale jirhkeenna ah xiidadu way ku jiraan sidaa awgeed waa xubin aada u werwaano xubnaha ugu waaweyn jirka bini'aadanka ah laakiin aan la aqoon weeyaan haddaba waxaa dhacaya dhiiggaa sidaa u socda sida biyahoo kale u wareegaya ee bamkii soo garaacayana uu yahay wadnaha ayaa waxaa ku dhacaysa cilad ciladaasi maxay tahay markaa laba tusaalaan siinaynaa tusaalaha kuwaad waxa weeyaan ma aragteen mar allaale iyo marka shay aad cadaadiso socdo ah kaba soo qaad iminka banjarlaha oo kale mar allaale iyo marka la raba hawada in xoog lagu soo saaro maxaa la sameeyaa tuunba yar baa la sii geliyaa tuka yar baa la sii geliyaa taasi maxay keentaa xataa dhawaaq bay samaysa xoog buu ka soo baxdaa hawadu hadduu doonayo inaan ka shaqaynaya markuu ataa eh, dhashka farkayo kuu yaraa buufinayo afku ka furaayo bahal gacantu ka qabtay inaguna marka imika eh, biyaha waraabinayno kale tuumbada biyaha socda haddaynu aada u cadaadidno aad bay u duushaa meel fog bay gaadhaa macnii waxay ku muujinaysaa cadaadiskaas marka cadaadiska lagu sheegaa waa kaasun jirhkeenniyoo caadiya dhiiggeenniyoo qulqulayo wanaagsan ayaa ciladdan baa ku imanaysa xidiidadii ayaa cadaadismaya dabadeedna qulqulkii dhiiggii ama biyihii ku dhex jiray gudahani xoog bay u soconayaan horta inta lagu sheegay la fahmaya waa intaasu intaasu weeyaan hadhow markaan dabada u galaynana waa arki doonnaayo tan un baan ka raacaynaayo biyo biyaha xoogga u socday cadaadis ku dhacee tuumbadii yaraatay sidee baynu kaga dhigi karnaa mid qulqulaya unbaa noqonaysaa examble yaro basiida haddaynu tuumbada biyaha furno oo kale waxaanu naqaanaa inay xoog ku socoto biyaha soo maaha mararka qaarkood marmarna caadi buu qolqoshaa soo maahan haddii cilmi ahaan la weydiyo la war biyaha xoogga ku socda maxaad seed ku yarayn lahayd waa laba uun inaad xidho ood xagga ka soo xidho iyo inaad tuumbo ballaadhan aada geliso dhaametirkii waxa la yidhaahda tuumbada afkeedii aada ballaadhiso taa uunbaa uunbaad ku xallin karaysaa dhiikaka lagu sheegaya marka waa intaasun haddaba waxay u baahan tahay yuu ku dhacaa halkuu kaga dhacaa suu ugu dhaca dhacaa aadanka ilaa hadda cilmi ahaan waxaa ku qoran annown lama yaqaano wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliil innagii yacnii xanuunkii waa la garanayaa oo dhibaato waa la garanaya laakiin maxaa u asala halkuu ka yimaadaa suu ku yimaadaa ilaa hadda lama hayo laba nooc baa loo kala qaybiyaa waxaa la boqolkiiba toddoba iyo sagaashan waxaa la yidhaahdaa dhiikarka caadiga essential hybertation dhiikar caadiga la yidhaahdaa sida caadiga lama yaqaan meeshuu ka yimaado laakiin waxaa la yidhahdaa da-da u dhaxaysa sagaaliyo soddon ilaa iyo toddobaatan iyo wixii ka sarreeya ayuu ku dhacaa una badan yahay ayaa la yidhaahdaa waa la arkaa caruuru ku dhaco labada jinsina uu ku dhacaayo rag iyo dumar uma kala socno laakiin da'da sagaaliyo soddonka wixii ka dambeeya ayuu ku dhacaa saasaa la yidhahda uu ka soo horreyn karaa macnihii weeyaan xanuunkaasi marka qayb ka mida oo saddex boqolkiiba ah culamada qaarkood shan boqolkiibay gaarsiiyaan ayaa wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa waxaa keena secondary hybentation bareedaayoo waa mid hanawiya oo meel ka yimaado la yaqaano sida dadka cuna kiniinada qaarkood dawooyinka qaarkood ee hormoniska ku jiraan steroidka la yhahdo kaleento oo xanuunada xanuunka la yhahdo kushin oo kale ku dhaco ama si caadi u isticmaala kuwaasoo kaleento waxaa loo isticmaal hataqaanaan dawladda baridinsalonka ayaa taqaana balmale kuwan xiiqda loo cunay iyo dadka noocaasoo kale uu ku dhacaa dhiikarku hadduu keliya xanuun jiro oo xanuun waxaa jira xoog badan oo kansar yar ah feyo koromosooma la yidhahdaa kaasoo kale hadduu ku jiro dhiikar buu keenaa eh, xawnada qaar waxyaala kalena way keenaan laakiin cilmi ahaan intaan naqaano ee kafraha badanna ku dhaca bini aadanka aqoon looma laha meeshuu ka yimaado laakiin cilaajintiisa iyo kadigiddiisa iyo kawacigisa la yaqaanaa waxyaalo kiciyana way jiraan marka waan sharaxaynaa markaa waxaan leenahay markaasi da'daasuu ku dhacaa sida oo kale marka adduunka la cabirayana waxaa la idhahdaa boqol iyo sagaal iyo soddon bilyan macnihii one point one thirty nine macnihii hal bilyan iyo waxaa weeye saddex boqol iyo sagaashan milyan oo bili aadan u hayaa macnihi waa cudurada ugu faafsan waxaa ladaa cudur faafa maaha isagu cudurada faafa isagu maaha waa cudur aan faafin laakiin lama kala qaadaya macnihii macnihi haddaan anigu qabo ama lakin waxa laga yaabaa tafyiirta waalidka hadduu waalidka qaarkii xagga hooyada ama xagga aabbaha uu cidi qabto waa suurtagal qofkii inuu usoo tallaabo ayaa la yidhaahdaa xanuunka noocaasa marka ayaynu caawa sharaxaynaa iyo dhibaatuu bilaadan ku haya iyo sida uu yahay haddaba markaynu sharaxno waxaan leenahay wuxuu keeni karaa wuxuu ku dhacaa baan leenahay dadka ilaa iyo one point three nine buu ku dhacaa waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka uu hayaa uu hayo boqolkiiba lix iyo afartan macnihii waxaan ka jaraynaa afar iyo konton baan ka jarnay lix iyo afartan boqolkiiba ma oga inuu xanuunkaasi hayo ma oga dabadeedna isagoo iska caafimaad qaba oon cillado muuqdo lahayn unbuu tagaa goobo caafimaad ama qalabka soo qaata sar saaraa dhiikar badleedun baa lagu yidhaahdaa dhiigaagii wuu kacsan yihin baa qofka lagu yidhaahdaa macnihii waxa weeye dadka badankoodu ma oga weeyaan waxaa la yidhahdaa sida oo kaleentana boqolkiiba labayo afartan waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan qofkaasi dhibaato weyn buu gaadhsiin karaa lamana ogaado lamana ogaado waayo iminka waxaa lasku haystaa doodaha cilmiga adduunka xagga caafimaad ka socda waxaa ka mid a ah, war sideen u raadsanayaa anigu caafimaadkayga xaaladayda caafimaadsiga ku ogaanayaa dad waxay marayaan in ay noloshoodii caawu seexan waayey hurdo fiican buu geli waayey wewel badan baa ku bilaabmay cilad buu arkay kaba soo qaad lug baa yar xanuuntay wuu ordayaa isbitaalku tegaya subaxaba innagana waa taqaanaa dhakhtar cidda lama xidhiidhno wa lama xidhiidhno waa dhaqan aan soo baranay oo aada u horreeyey qofku waxaa laga yaabaa isagoo xanuunno caadiya qaba inaanu dhakhtarba teginba anaga waxaa noogu daran kuwani waxbay dilayaan kuwa wax dilaya qofku maba isbaadhaba kuwa kale ee maalan imika qaaxadoo kale iyo isbitaalka qaaxada ka shaqayn jiray muddo dheer waxaan la yaabay qofkii oo sanbabadii ama waa t bdii sanbabadii ay cadaadeen ayaa lagu keenayaa adduunyadana waxaa wacyigelintaa loo samaynayaa oon dareemayaa maanta sheekh maxamed ilaa jirada hageeyo inoogu yeedhay wax kale maaha waa wacyigelin qofku inuu khibradu yeesho si u degdego qofkiioo xanuunka wax looga qaban karay waa haddaad isdaweyso ilaahay biidni illaahi tacala caafimaad baad helaysaa waxaa intaa inoo raaca markaa waxaan leenahay dadka badankooda haddana kuwa og xataa waxaan leenahay boqolkiiba koob iyo labaatan siday soo cabireen macnii waa tirakob adduunyada lagu sameeyey weeyaan waxay leeyihiin dadkaasi isma daryeelaan iyagoo og xanuunka inay qabaan ayaana haddana isdaryeelin oo aanay ka hortegin ciladihii keenayey dawooyinkiina aanay qaadanin marka waxaan leenahay arrimahaas oo dhan waxay keenayaan cilad bay keenayaan waxaa la yidhahdaa marka tiradan biniaadankae soo sheegnay dowladaha dhaqaalahoodu aadka u sarreeyo waa taqaanaa cilmi ahaan waxay samaysteen dhakhtarragaaray samaysteen oo nolosha brifatka systamka ah ee iminkaan ku dhaqanna inagu kuma dhaqmaan dhakhtar baa u jooga wadamada adduunka qoladaa maraykankayana waxaa lahaa family medicino dhakhtar takhasus u jooga halkaas oo u tegayaan waxaa laguu soo sheegayaa way ku qoran yihiin liiskiisa faylkiisa nidaamkiisa ku qoran barigan maxaa la dhahaa yurubta galbeedna waxa u badan waxa la g b baa u badan oo dhakhtar gaaro ayaa u qoran kaasay iska soo baadhaan oy soo ogaan lambarkiisa ku qoran magaciisa ku qoran liiskiisa adresskiisa caruurtiisa dhamaa ku qoran halkaasu iska baadhaan marka inta badan inagii marka waxaa laga yaaba waxaynu inuu barayfud u bato nidaamka dowladnimadu waxaa laga yaabaa maadaama khalkhal badan kusoo dhacay imika la saxayaa way dadaalaan dhakhaatiirta dowladda u shaqeeya haddana haddana dadku badankooda waxaad umalaysaa inaanay ku orod badnayn markaa markay mawduuca ka hadlo waxaan leenahay dadka dhaqaalahoodu liito baa la yidhahdaa waddamadaa sida soomaaliya soomalilan ka mid tahay etoobiya ka mid tahay waxa lahahdaa waddamadaa kooban ee danyarta u badan xanuunadaasi aad bay ugu badan yihiin dadkoodana waxay hayaan toddoba iyo lixdan boqolkiiba xanuunadaasa ku dhaca meesha waddamadaa kale ugu yaraan wacyigelin la wado oo loo sheegay tusaale ka soo qaad marka la yhahdo qofkii warbal noloshan ee fadhiga u badan ee aynu qabatinay ka bedel noloshaada inagu ma qaadana inta badan oo qofkii waa dukaan buu haystaa macdaar buu haystaa maxay buu haystaa dhakhtar buu yahay meel unbaa la fadhiyaa dadka badankeenii waadinka arko iminka adduunyada kale waa la ordaa jimicsi baa la sameeyaa waa la socdaa waan ka sheekayn doonaa waxa qaabka wax looga qabto badankooda haddaba cilmi ahaan xoogaa waa la kala turroonaaday waa la turroonaado cid baa laga soo qaata cilmiga marka imika kasoo qaata qolo la yihahdo american college of cardiology raggaasaa laga soo qaataa cilmiga takhasus kastaba oo iyagu baxi badan iyo hanti badan lagu bixiyo waxban soo saaray dhammaan waxay caddaynayaan markaasi dhiikarku inuu cillad weyn yahay oo u baahan in aad u kala saarto markaad cabiraysana laba nooc waxaa la systolic iyo diastolic waxaa dhahdaa xagga saro noqdaa boqol iyo labaatan xagga hoosena intaa dusha kala xifdiya marka dhiigga laga cabiro waa in xaggaas noqotaa boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo soddon dhibaato mare xagga hoosena siddeetan in noqoto weeyaan intaa markay tahay wixii ka sarreeya hadduu ka hooseda siddeetankii soo kordho sagaashan yimaado boqol yimaado boqol iyo labaatan yimaado waa cudur hadduu kan sare ee boqol labaatanka bilaa boqol soddonka aan idhi uu kordho oo boqol iyo afartan boqol iyo konton boqol iyo noqdona categories baa loo kala saari doonaayo waxaa la odhan doonaa waa waa dhiiga kar caadi ah dhiikhar dhexdhexaada iyo waxa loo yaqaano malignant waa xadka bax ayuu noqonayaa markaa macnihii saasaan dhahaynaa marka marka waxaan leenahay xanuunkaasi aad iyo aad buu u dhib badan yahay sida oo kale waxaan leenahay way yar jirtaa marmar wax laisku yar khaldo waxaa la dhakhtarka marka ugu horreysa u tagto waxaa la yidhahdaa white coat syndrome oo iminka sheekh maxamed waa kan ka shaqeeya arrimahan duulka hoose waa ka shaqeeya markaad soo yar gasho jiraca ku yar qabanaysa markaaba waa dabeecadda dhakhtarka iyo bini'aadanka ka dhexeeya dhakhtarkii shaarka caduu xidhayahay marka loo soo galo ee lagu cabiro markaabuu boodayaa dhiiggaagii marka waxa dhahdaa dhakhtarku inuuna go-aan ku qaadan marka ugu horeysa haddaanu aad u kacsanayn oo yidhahdo qofkan waxaa laga yaabaa white coodkii oo shaarkii caddaaya dhakhtarku xidhnaabaa ciladda in loo dulqaato ayaa ugu muhiimsan baa la yidhahdaa waxaan leenahay markaasi xanuunka noocaasi calaamaduu leeyahay bal kelimadda aadu dhegaysta calaamadaha uu leeyahay mar mar waa bilaa calaamad waa iska soconaysaa qof wuxuu si kaa odhanaya iyaroo madax xanuunaan dareemaa madax xanuunkan waxaa laga yaabaa inuu qaato inuu barastamool iyo kiinadeenna suuqa yaallo iska yarlaqo qofkaasi iska yarlaqaa laga yaabaa oo yihahdo sadle laakiin calaamada ugu mise waxaa ka mid ahaa waxaa leedaha waxaa ka mida madax xanuun baa ka mida sanka oo dhiiga ama goror baa ka mida waxaa ka mida daal iyo culays qofku dareemo oo nashaadkii activitigii uu lahaa oo dhan oo hoosu dhaca qofku waxaa laga yaabaa inuu araggiisu tabcaamo oo waan ka sheekeyn doonaa sababtay keenaysa waxaa laga yaabaa qofkaas inuu dareemo feedho xanuun ama intaa xabadka iyo feedhahaasu inay xanuunaan qofku waxaa laga yaabaa naqasku inuu culays ahaan ku qabto qofku neefsigiisii inuu cuslaado waxaa laga yaabaa garaaca wadnaha qofku inuu ka dareemo inuu inuu isbedel weyn jiro waxaa laga yaabaa mararka qaarti qofkaas inuu kaayada in yaroo dhiiga ku arko oo suurtagal weeyaan waxaa laga yaabaa qofkaasi dawakhaad inuu yeesho dawakhaad inuu yeesho oo uu dawaho markaaba waxaa laga yaaba qofkaasi qof kacsan oo diiran buu noqonayaa ayuu noqonayaa qofkaas waxaa laga yaabaa inuu dhidid badan yeesho waxaa laga yaba qofkaasi habeenkii markuu seexdo inuu markaaba khalkhal ay ka tahay hurdadiisii hurdadii raaxada loo seexan jireen oo seexan waxaa laga yaabaa qofkaasi sida oo kaleento in indhihiisoo kale dhibco casaan ama dhiiga ay soo yar fadhiistaan waa suurtagal weeyaan macnihii calaamadahaasi waajib maaha oo nidaam maaha dhakhtarka waxa xisaab maaha waxa aan sheegnay qofka laga wada hela maaha laakiin waxaa laga yaabaa qayb ka mid inay qofkaa ay ka soo baxdo inay ka soo baxdo qayb ka mid ka soo baxdaa laga yaabaa waxaynu soo sheegnay markii hore markaa inaynu xiidadani ay cadaadismayaan dhiiggiina garaac xoog badinaya marka marka isku biiraan dhiiggiiyo xoog garaac u badinaya iyo isku beegmaan xiidadoo dhubnaaday macnihii waxay ku muujinaysaa dhiiggaas wuxuu ku dhex marayaa xiidada cadaadis orod badan iyo deg deg buu ku dhex marayaa marka markuu qofkii jirkiisii soo galo kaba soo qaday xiidadii maskaxda waxaa ugu muhiimsan maskaxdeenii maskaxdii buu soo galay qofkii xoog dhiiggiina xoog buu guuxayaa u socdaa maxay keenaysaa marka qofkii inuu inuu inuu ciirciiro aragiisu inuu koobnaado madax xanuun badan inuu yeeshay keenaysaa xubnaha kale jirkana saasay ku noqonaysaa marka keliyahoo kale oo boqolkiiba shan labaatan qaabilo dhiigga ka soo baxa wadnahana waaba ciladaha ugu horeeye keliya fariisiga keeni weyaan ilaahay naga haye xubnaha kalena saasay dhammaantoodba ay noqonayaan wadnaha qudhiisi garaacan xoogga lagu garaacayo xiidadiisii dhiigga siinaysiga qudhidiisa ayaa isna dhibaatoonaya marka waxan calaamadaha arkeenna waa calaamado dhammaanba ku xidhan awooddaa dhiigga ee maraya weeyaan ku xidhan weeyaan waxaa leenahay markaasi waxyaalaha xasaasiga ah ee qofka aan arki karno inuu usii nuglaan karo xanuunkan waxaa ka mid ah haddii qofkaasi uu leeyahay taariikh wadna xanuun oo kale macaan hadduu leeyahay hadduu macnuu sii siyaadinaysa xanuunkii ila faham xanuunki wuu jiraa soo maahan xanuunkii laakiin hadday ku biirto intan akhriyaynaa way sii siyaadinaysaa oo dhib badan bay keenaysaa waxaa ka mid a ah hadduu dufan subagii le leeyahay eh, hadduu keliya xanuun qofkaasi leeyahay hadduu qofkaasi sigaarka iyo balwadaha dee ku baas yahay hadduu qofku raashinkiisa aanu ilaalinayn oo dee wax walba afka gelinay marka lasii daweynaadana markaa soddonka la gaadho wixii ka dambeeya waqtigii las ilaalinayay baa lagu jiraa okay eh, waalidkaoo kale hadduu lahaayoo kale way sii cilaadaynaysaa oo kaleeto qofka hadduu buuran yaho miisaankiisu aada u weyn yahay oo kaleento overweyt haduu qofku noqdo iyo wixii la mida da-diisu hadday shan iyo lixdanka kor u dhaafto da-diisu shan iyo lixdanka hadday kor u dhaafto sida oo kale waxaa la yidhaahdo inta badan wuxuu ku badan yahay xagga dumarka dadka badankoodu taa kuma kuma kuma baraarugsanaa wuxuu ku badan yahay xagga dumarka raggii dumarka marka la eego waxa weeya dumarkaa ayuu ku fara badan yahay garaaca wadnuhu hadduu qofkaasi cilad ka qabo wadnuhu intuu si aada u garaacayay garaacii kalna ku sii biiro waxay keenaysaa dhibaato kasi weyn bay keenaysaa iyo wixii la midka ahaa kaba soo qaad gabadha oo kale hadday caadadu horoga go-doo kale cilado badan baa jira yimaada markay dumarka wakhtigaa sunnadu ay ka goodo ay gaadhaan iyadna waxay keenaysaa cilad badan bay keenaysaa macnii inta waxaan kala jeednaa in la fahmo uun cuduradaasi dhammaantoodba inay israacsan yihiin inaan fahmnaa fiican su-aashu waxay tahay marka intee xubnood ayuu dhibaatayn karaa dhiiggaasi xoogga u socdaa waayah dhiigga waxaan sheegnay inuu xoog u socdo cadaasna ku socdo waxaan leenahay markaa xididadu xididba xididkuu ka yaryahay labun bay noqonayaan inuu xidho inuu xidho cadaas buu ku socdaa iskana xididkiina uu sii cadaasmayaa dhiiggiinu xoog buu ku socdaa inuu xididkii xidhmo iyo xididkii inuu qarxo xididkii inuu dilaaco ama xididkii inuu xidhmo labadaa unbaa ugu badan cudurradu ku keeni karay waaya tusaale waxaa ka mida maskaxdii oo kale halka waxaad ku qaadateen doctor gabooso macalinkaygii halkan u idin waxa casharkaa weeyaan in uu ku keeno stroke ama faalij ku keeno faalijka waa laba nooc inuu xidid xidhmo oo maskaxda intii xididkaasi ka xidhmuu nafaqaynayay ay dhimato dabeedna qofkaasi uu qaybtaas bilaa oksijiinta iyo bilaa nafaqada noqotay dhammaan ay dhibaatoodo qofkii markaasi dhinac dhan uu qalalo ama carabkii hadalkii ku adkaada iyo wixii la midka ah waxaa jirta laakiin kuwo kasii sii xasaasisan oo dadka markasta looga digo oo la yidhaahdo iyadoo taasi jirto taasi waa in weyn oo jirka ka mida dhiiggiioo meel weyn xidhay weeyaan laakiin dhiiggu waxaa xidhmi kara mararka qaarkood meel yar waxaa loo yaqaanaa micro infract in yar baa xidhmi karta tajallud baa dhici kara wax yar baa xidhmi kara taasi waxay keeni laga dareemi doonaa qofka marka dambe qofkiiyo xasuustii luminaya qofkiioo garashadii luminaya oo garashadiiba ay ku adag tahayba xasuustii hore taariikhdii qofkiioo luminaya qofkiioo la arkaya inay wax kasii dhacayn maalin maalin ka dambaysa haddana calaamad muuqato oo faalijkii weynaaya haddana qofkii kama muuqdaan lakiin waa maxay markuu qofku kontrooli waa kaasii keenaysaa markaasi iyo wixii lamidka ah waxay keeni kartaa xidhmashadii xididka ama qaraxii ama dilaacii uu samaynayey waxay keeni kartaa markaa in yar unbaa socon karta hadhow tole marka mashiinada la galo lasbaarayo unba warniyaho halkaa niyaho beri hore wax ku taabteen qof maba dareeminba anigu maba dareemin saa awgeed waxaan u bixinay xanuunkii dhammaantiiba silent killer baa la dilaaga qarsoon ama aamusan baa la cilladii uu samaynayey oo dhan waxay noqotay inuu qofkaagii dhannaa uu dee qof mucawaquu ka dhigaya qof mataqaanaa yacni lixaadla buu ka dhigaya lixaad la-aantuu ka dhigay ayaa keenaysa markaasi inay inay mar kuu qarsoomi karto oo hoostaasuu kaa gurayaa marna waxay keenaysaa markaa inuu calaamad weyn oo muuqato faarija kuu dhuftoo kaleeto wadnihiioo kale inta badan marka dhiikarku xoog badanya wuxuu keenaa wadnuhu waa afar qaybood marka hore waa badan yahi lakin waa afar qaybood waxa weeye waa laba xaamoodoo sare iyo laba xaamoodoo waaweyn marka ta bidixda oo lafta taase ayaa bararta marka way weynaataa way weynaataa waatan dhiigga badan jirka gaarsiinaysa soo soo tuuraysa weeyaan taasa ah markaa bararta wixii ka dambeeyana waa cilad iyo iyo dhibaatay keentaa keliyihii waxaan leenahay inta badan waxay keentaa keliyuhoo fadhiista waadinka arkayo qofkii loo maydhayo keliyihii oo wixii keliyuhu qabanayeen mashiinna u qabanayaan ama ugu dambeynta la qaadayo oo leeyahay adduunyada la geenaya oan u baahanay maanta inaga qudhadeenu dee markaa dadkii inay isku noqdaan shacbi weynaheenni iyo dowladdeenni oo la qabanqaabiyo si keliyaha loo bedelo in dadkii loo keeno waayo waa cudur faafsan oo bilaadan kudha imika kii dan le ama kii ilaahay jeebkiisa wanaajiyey unbaa dibadda u dhoofa oo loo soo bedelaa inta badan laakiin waa xanuun xaqiiqo ah markaa tagto imika isbitaalkeenna guud ead dhex fadhiisato qaybta sifaynta keliyaha jiraca ku qabanaysa khalqiga ilaahay meeshaa laynaiyo sad ku jira ee dhallinyaro waayeel iyo dhinac kastaba leh okay waxaa leenahay markaa saddex iyo lixdan boqolkiiba macnihii wax yar baabaharayba saddex lixdan boqolkiiba dadka biniaadamku dhadhii karkaas wuxuu keeni karaa keliya fadhiis marka keliyahoo fadhiista inta badan saddex lixdan boqolkiiba waxaa keena dhiikarka meesha saddex iyo konton boqolkiibana laga yaaba inay keento baasha la yidhaahdo macaanka uu keeni karayo xididadiinnii way sii adkaanayaan maadaama xoog lagu isticmaalay way sii adkaanba ka dambaysa ilaa iyo ay adkaadaan oo atroscrosa noqdaan oo xidhmaan mararka qaarkood iyo wax la midka ah indhihiioo kale ayuu wuxuu ku keeni karaa xanuuno fara badan wuxuu keeni karaa in dhiig ku furmo indhaha wuxuu keeni karaa inay mataqaana xiidadu ballaadhmaan anorisan baa laydhahdayo way ballaadhaan anorisan baa laydhahdaa way ballaadhaan mararka qaarkood mararka qaarkoodna waxaabaa dhici karta wa cortical blindness baa dhici karta oo qofkii siduu u joogo unbaa loodhanayaa saakuu soo kacay waxba ma arkayba complete arigii u dhaqaaqayba ayay dhacaysa mararka qaarkood indhihiina saas ku sameynaya markaa marka waxaan leenahay xanuunkaas dhibka intaa leeg leh dee wax la dhaawan karo ama la sugi kara midna maaha wax la sugi kara maaha waxaan leenahay haddaba xanuunadaas maxaa maxaa la socon kara keligii ma socdo mararka qaarkood inta badan xanuun baa soo raaca inta badan waxaa soo raaca dhiikarkii oy saaxiib yihiin ama mar kasta isaguna sababi karaa kana hor bilaabmi kara xanuunka loo yaqaano wadnaha xanuuna qofkii oo imika waad maqashee maanjecale xarunteena gargaar waa kan lagu sameeyo xiidada markay xidhmaan lagu yar furo wadnaha anu waxaan ka tegey isagoo oo shan boqol iyo waxoogaa qof lagu qalay baan ogaa habeen dhowda ribood bixinayeen unbu kunkii waan dhaafnayba waxay ku muujinaysaa markaas degdega dadkii ee xanuunkaas u qabanayay khalqigii ilaaha iyo xanuunkaa leh inay soo fara badanayaan waxay noqon kartaa inay la socdo xanuunkii dhiikarkii qofkii lahaa ishtirooga ishtirooga marka waxaa dhahdaa marka koowaadee faalij kugu dhufto waa digniin ti i a bay u badan tahay ama wuu kugu dhuftayba laakiin waxa dhahdaa hadduu mar labaad kugu dhaco idin xanuunkuu ku hayaa weli soo maa xanuunkii meeshii lagama saarine intama waxaa dhahdaa waa marka geeridu imanayso wixii ka dambeeyana waa geeri baa dhahdaa waan maqalnaa qof la yidhahda laba jeer saddex jeer buu ku dhacay haddana dhib badan buu keeni karaa intaa maxaa laga ordaya walaal istroog baa kuu dhuftay ilaahay ma keenay waxaa kuu dhacay dhiikar dhiikarkii muxuu kuu keenaya wuxuu kuu keenayaa jirkaagii inuu fadhiisto qayb jirkaagii ka mida ama jirkoo dhanba fadhiisto waxaa laga yaabaa carabka inaad hadli kari weydo araggaagu inuu liito ood waxba arki kari weydo afka iyo dhankii aad dhaqaajinkoodao dhacaanka iyo wasakda lagaa dhaqaajiyo waxaa laga yaabaa xagga hoose kaadada iyo saxaradaba in lagaa qaado nolol mataqaana suuliga ma tegi kartid meelna ma gaari karaysid waa idinka arkayood ilaahay nooma keenee dee dad waxaa arteen toddoba sano sideed sano qaar toba sano la gaarsiinayo xanuunkaas intuu ku dhacay dul yaalla weli sariirahoodii oo halkaa lagu hayo oo lagu hayo rasuulkuna sal alla aleh wasalam eh, wuu ka baryi jiray ilaahay inuusan gaarsiin waxaa inay qofku markuu geeri xalaal dhinto si caadi isku raaco ayuu fiican yahay haddii laakiin jirkaaga la jarjaro ama intuu faasuurta kaadida lagaa qaado oo waxaa la dhaha quality of lifeki ay kaa baabo noloshaadii aad waxba qabsan kari weydo way dhib badan tahay rasuulku ka magan galay ardulcumar waa dada ashaasaqa la yidhaahdo wuxuu ka magan galay sayi asqaam wax alla wax cudur xun ee dhibaato keeni karaba ee qofkii biniaadanka meel xun dhigi kara ilaahay baa laga baryaa marka inaan ka barno ilaahay oo qurux badnaan la hadday maalin geerinoo imanayso yari iyo weynaba tantood ha noqotee adoo dhan oo caafimaad qabo quruxdaadii iyo wanaaggaagii inasraacdaa qurux badnaan lahayd runtii intuu ku dhacayna de kuma wiirsanayno waa dadkiina iyo walaalaheen weeyaane ilahay inuu caafimaad sareeca siiyo ayaa runtii aan ugu ducaynaynaa wuxuu keeni karaa keliyo ku fadhiista wuxuu kuu keeni karaa waxa loo yaqaano in wadnihii ama samabadii uu naqaskeedu adkaado qofku dhimto waxyaalaha kale ee keeni kara la socon kara waxaa ka mid a macaanka dufanka romatic disiiska iyo xanuunada qaarkood oo sida kuwa maskaxda ku dhacoo kale oo qofku sycatriga layidhaahdo ee waalnida iyo wax lamida ku dhowaan kara ayaa keeni karta sida oo kale waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku dhici karaa caruurta dhiigani ku dhici karaa wuxuu kaloo ku dhici karaa qofka dumarka ah ee uur kale uu ku dhici karaa waadinka arkayo waxaan u naqaana ninku argawdho carabkay carashatay baan idhahnaa inta badan oo way barartay baan idhahnaa inta badan marka wuxuu ku dhici karaa dumarkii wuu ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa weliba xanuuno culus oo fara badan buu ku keenaa dumarka mataqaana uur kale iyo wixii la midka ah sidoo oo kale wuxuu ku dhici karaa dhiigkar buu kaga tegaa dad hablaha badankoodu marka ay noocaa noqdaan waa loo xisaabiy waxa ydhahdaa haddii ay mar ku dhasho ama laba jeer ku dhasho wixii ka dambeeya dhiigkar caadiya qaadaysaa waxay kaloo keeni kartaa inuu sii socdo dhiikarkaasiba oo iminka gabadhi markay dhasho oo kale inuuba sii socdaa suurtagala weeyaan ama ka dhakhaatiirdu waxay isweydiinayaan oo kale gabadha maxaad ka samaynaysaa dawyad siinaysaa see loo daweynayaa ilmahan uur ku jira see loo badbaadinayaa sida oo kale gabadha way suuxaysaa way gariiraysaa way suuxaysaa ay samaynaysaa maxaa laga qabanayaa markay dhasho oo kale ama aad jeexday aad lasoo kala furo ilmihii hooyadii ee hooyadii ilmihii haysato dawooyinkii ma la siin karaa ma loo wadi karaa naasku ma u gudbinayaa yacni waa waa doodo badanoo cilmiyo iyo qaabka loo samaynayo way u baahan tahay waxaa ka mida emergency ayay samayn kartaa oo u xalowaa calaamadii caadigaha ah. lakiin waxaa leedaha ma dhici kartaa dhiigkar aan la cabiri karin u yimaada haa uu iman karaayo waxaa ladhaha haddii uu xagga sarena laba boqol ka bato oo meeshan boqolaad ka nidhi siddeetan buu dheeraaday ama kasii bato laba boqol buu gaadhay ka badan xagga hoosena siddeetan baan ka doonayno wuxuu noqday boqol iyo labaatan wax ka badan buu noqday deedna waxaa leenaha inta badan kaasi wuxuu keeni karaa indhabeelkuu keenaa iyo wax lamiduu keenaa wuxuu kaluu keeni karaa waashii waxa la yhahdaa cooma qofku inuu miyir beelo oo miyir beelkaasi lagu dhigo ama suuxdin buu keeni karaa qofku inuu gariiro iyo wax la midkaa buu keeni karaa iyo aykaasuu keeni karaa intaasoo nooc waa inta noocee horta xanuunkaasi uu ku iman karaya weeyaan waxaa la yidhahdaa haddana markii adduunkii la baadhayey waddamadii baa la eegeego anigu maalintaa cilmiga aan helay boog la medical efrence markeer akhriyey waa rumaysan kari waaye wuxuu yidhi dawooyinka noocaasi noocaasa dadka madoobaa la siiyaa dadka hindiyaankana dawooyinkaasaa la siiyaa indoashiya lasku yidhaahdo shiinaha iyo hindida iyo dadka cadda kuwaasaa la siiyaa anugu maskixiyan waa yar diiday waan xasuustaa nin da'yar baan ahaa dabeedna tijaabadii baan sirba baan tijaabi qof baan dawadii caadigahayd siiyey markaan dawadii caadigahayd siiyey ayay waxba ka jawaabi waayey kiniinkii baad siinaysaa qofkii ma kuma dawoobayo wixii aan ka akhriyey buuggii baan dib ugu noqday dabeedna waan siiyey dawadii u bedelay caadi buu noqday idan wax rakaaga horreeyey weeyaanoo ay soo tajrubeeyeen marka waxay idhahdaan dadka afrikaanka asalkoodu u badan yahay ee madow xanuunku way u nugur yihiin baa la dhahdaa waa ka midna inaguna se carab baynu inagu waan u nugulnahay nugeelkaas wuxuu u baahan yahay haddana si gaara ilaalin buu u baahan yahay dhakhaatiirtiina runtii aad buu taqaanaa dalkeena joogta aad buu yaqaanaan dadka aasiyaanka ahna way eh, waxa u baahan yahay ilaalin gaaray ah dawooyin gaara ah. ugu dambeyn dadka caddaanka ah ee caddaanka yurubiyaanka u badan ina dawooyin gaara ah u baahan yihiin inkastoo bini aadan wada yihiin haddana intaa markaynu fahmnay haddaba cudurkaa masiibadaa leh waxaynu u yargalaynaa si deg dega war maxaynu cudurkaa ka samayn karnaa saddex nooc baan kala qaybana markaa inagu tallaabadaynu qaadaynay saddex baanu kala qaybanaynaa waa ka horteg intaan awoodi karayno ka horteg inaan samayno inaynu baaritaankeeni nidaamkeeni samayno iyo inaan iska daweyno saddexaas nooc bay noqonaysaa waxaan leenaha markaasi waxyaalaha la taabtay waxaa ka mida marka aad cusbada hadday jirkaaga ku badato raashinkaad cunayso hadduu cusbadu ku badan yahay dhib badan bayta waana waxyaalaha imika adduunka ka labada shay ee cadcad ee sunta ah baa la yidhaahdaa waa sonkorta iyo iyo cusbada weeyaan marka milixdii iyo iyo sonkortii in la yareysto ayay waajibinaysaa marka marka in sonkortaasi milixdaasi aan aada karan qofkii dhiikar lagu sheego ama calaamada arkaano iska joojiyo ayaan aada ugu dhiirigelinaynaa waxaan leenahay dadkaasi dood cilmiyeed baa ka taagan laakiin waxaan raacaynaa taan noo qoran waxay leeyihiin hilibka cas oo dhan dhibaato badan buu leeyahay bay leeyihiin bay leeyihiin marka ilaa inta laga soo caddaynayo innagana markaad hilibka cas cuntoo umaad caafimaadda reer miyigeennii dad wada xoodan oo qurux badan oo socod badan bay ahaayeen wax kale maahayna dee hilib iyo cadi caanay ku noolaayeen haddana markaad eegto noloshan iminka casriga ee guryaha aan dhisanayn xaafadaha dhex fadhinee camalkeennuba xafiis iyo guri fadhi iyo stabameeraysi u noqday wax badan bay naga khaldamay oo dib inu noqosho u baahan marka raashinkaynu cunaynaa waxaa la hahdaa waa inuu bataa saddex bay uqaybiyaan weelkii saddex bay uqaybinayaan waxaa la hahdaa kala badh saxanka aada wax ku cunayso haddii la awoodi kara dee waa inu noqdaa khudaar waa inuu khudaar vegetables waa noqdaa kala badh noqdaa kala badhka soo hadhayna waa inuu badhno noqdaa wax brotiina kalluunow beedo hilibo wixii dee ilaahay ku siiyo badan rubca kale yare soo harina u noqda wxyaraay bariis iyo baasta iyo garow iyo digir iyo wixii dee lagu daray uu noqda weyaan kelimaddaa malala fahmay annagu tajrubo kastaan samaynay eh, waan kaftami jirno waxaan odhan jirna markaan safarada galayno eh, khudaartu waxay kusii hadhaa hargeysa markaad sii socoteed eh, hilibkaa sii kordha markaad burco maraysay laascaanood hilibkaa sii weynaada markaad soo noqotana khudaartii briiska soo kordha ohan jirnay oo darafka keliya marka runtii waxaan u baahnay dhammaanteen dhaqanka inaan qaadanno oo dhaqanka intaan qaadanno intaan awoodi karno raashinka khudaarta leh ee la isticmaalo dadka le balwadu waa waxyaalaha baabi'inayaba tubaakadii la cabay sigaarkii oo ka mid ah tubaakadii afkay gashadaan ama way cabbaan oo sigaarkii u noqonayaa iyo wixii lamidka qaadkiibaa ka mida qaadkiibaa ka mida yacni waxyaalaha runtii anu aan dul taagnay mar kastaba riseeskaygiina labadii buug waxaan ku qoray jaad baan ku qoray in aad iyo aad looga taxadaro intii la awoodi karayo waayo absad shay waxaa ka mid a iminka maanta sheekh maxamed wada soconay baa waxay ugu lahaa wadammadii yurub oo dhan ukrain ha waxaa laga joojiyey raashinkii laga soo iibsanayey khudaartii laga soo iibsanayey ha iiraan bay joojiyeen waayo waxay dheheen waxaa ku fara batay ku fara anigunoo shakhsiyan mucjisaas ogu dhacdo anuu joogay jabuuti unbaan dekada booqday waxaan arkay marka anu maalinta aan joogo saddex boqoloo gaari ku dhawaayeen la rarayo oo wax ciidoo kale lagu rarayo hadhow markaan wareystaan uri warniyo waxani maxay yihiin markaasaa waa wixii beeraha lagu hagaajinayay aqlabiyadiin waxaa la geynayaa zoonka oramada xerar iyo wixii ka hooseeya oo jaadkii baa lagu beerayaa iminka adduunyadeen waxay leedahay wixii laga keenay iiraan baan iska joojino yurub o dhan baa joojisay iminka maxay ku joojinaysaa waxay leeyahy bacramihii aadu isticmaalaan jiilaalkeenna waad ogtihiinoo dee jaad ma jiri jirinoo dee hamadaygaa dili jiray qabuw xoogla ka jira halkaa iminka laakiin jiilaal iyo gu iyo xagaa waa wad akhtarkaasun haddaba yay naga baadhay innagii yaase ogaan doona inaan khatarta ku sugannay wax la mida way ku jirtaa marka tubaakadii alkoolkii khamrigu waa jira berigii hore wuu nagu yaraa iminka dee waadi ka arkay waxaa booliskii dhibaato haysta habeeni maalinba tvgaad furaysa waa kasoo baxaysa meelhiblaaya lagu qabtay waxaasoo masiiba lagu qabtay marka taasi u baahan tahay waxaa kaloo ka mida waxyaalaha dufanka badan leh inaan iska ilaalino oo runtii mataqaanaa baruurta badan iyo waxa badan in aada laska kontaroolo iyo wixii lamidka ahaa sida oo kale waxaan leenahay markuu qofku rabo inuu isdaweeyana inta hadduu ka hortago hadduu xanuunkii leeyahay labuunbaa u sugan baadhid joogtaa dhakhaatiirtu waxay hahdaan saddexdii biloodba waxaa qofkii marka uu og yahay xanuunkiina saddexdii biloodba inuu dhig dhibaato gaarsiiyey jirkaagii kale isbaad haddii aadan ogeynna kullii lixdii bilood mar isbaad lixdii bilood mar isbaad oo adigaa dee naftaadii garanaya inaa isbaadho weeyaan marka mashiinadan la wadagalayaa galayaa wax unbay soo tuuri wax un bay soo tuuri cilladunbay kuu sheegay cilladaasina waxaa laga inaad ka faa'iido ood markaaba dhaqsiis kaga dugayso laakiin hadduu tuulay iminka waxaa noogu badan qof u tegey feeo xanuun ama calool xanuun buu u tegayaa wadamadeennii dibadda ama yurub buu tegey ama wuxuu tegey hindiya loo badanya ama turki baariddii baan ku umalownaya kansar baa ku hayaba wuxuuna marayaa meel aan wax laga qaban karin meel aan wax laga qaban karin magoo taas ku tusaysa in qofkii dhaqse isku baadho bay keenaysaa markaasi sida oo kaleento waxaan leenahay qofkii inuu dawooyinka loo soo qoro u qaato uu qaato sideedu u qaato waa innaga waxaa noogu fara badan dad aan aqoon lahayn rag iyo haweenba u badan oo been sheegaya oo se kala odhanaya mayee haddii toonta la qaato iyo haddii la qaato geed hebel aad cunto dhiiguu kaa degaya maya welilaa hadda ma hayno toomahan waa dawo waan wada qiraynaa laakiin ma hayno dhooskii dhabtee loo isticmaalayay xaqiiqa mu dib buu u dhigaa dhiikarkii mise ma dhigo waa su-aal isweydiin leh marka inaanu inagu mashiinka yare wax lagu cabiro ka weyn halkaasaa la saaraa ama ka yar halkan baa la saartaa waa raqiis maanta qaarkood baa laga yaaba inay shirkadaheenu wada keeno farmasi kasta weeya labaatan doolar soddon doolar baa laga yaaba in la siiyo uu qofkuna isku cabiri karayo ku ogaan karayo subax kasta inta uu marayo dhiig isugu ogaan karayo sida oo kale waxaa muhiima kolley cilad baa la socota ama macaan ama indha xanuun ama wadna xanuun baa la socda inaad dhiigkarka iyo waxa uu kugu keenay ciladana aad la duweysaa muhiima saddex waxaa ugu dambeeya inaad bedesho inaad bedesho qaabka noloshaada raashinkaad cunayso jimicsi wax badan as intaad awoodi karayso marka da-dan anuu aan soo gaadho kale kontonka markaad madaxa ka ula dhaafto waxaa fiican socodka hadduu de qofku isboorti ahaan jiray ordaya mooyaane socodka u wanaagsan waa ciladahaas ka fara badan dhammaanba hadduu qofku dhalinyar yahayna inuu iska galo meelaha jiimka oo iska jimicsado ma xuma kulley kulley jimicsi laisu raac waxaa la dhahdaa haddaba ujeeddada ama hadafka ama yoolka aan ka leenahay dawadu maxay tahay waxaan leenahay waxaan kala jeednaa qofkii in aanu xubnahan kale ee jirka ku dhacay aanu dhibaataynin maskaxdii keliyihii indhihii wadnihii inaanu dhibaato gaarsiin ayaan horta ka hortegaynaa waxaan leenahay qaabka u shaqeeyaanna waxa weeyaan saddex baa soo sheegna somahayn garaaci wadnaha quwadii cadaadiska iyo dhiiggii xoog ku ordaya sidaasa soo sheegn markii hore marka imika waxaynu galaynaa farsamadii biyahaan galayna biyihii ayaanu ka sheekaynay soo mahayna tuumbadiiba biyihii xoog uga socdaan waxaan idhi markaa maxaa samayn kartaa horta bamka in la soo xidho soma bamkii wax laga soo qabto ama ama la yariyo quwaddi wax kusoo tuurayay marka waxay leeyihiin waxa weeyaan quwaddii dhiigga ee soo tuuraya wadnuhu horta in la yareeyo oo stroog folion um baa la yidhahdaayo in la yareeyo marka dawooyin baa jira yaraynaya kaa oo dhiiggii xooggale soo baxayay yaraynaya kuwa kalena waxay sameynayaan maxaan soo sheegnay tuumbadii hadday sii yaraatana orodkii biyuuso kuma soconayn iminkana xeed waxaan hadday xeedba xididkii sii yaraado quwaddii uu ku dhaawacayay keliyihii wuxuu xeedadii yaraaya wadnaha indhaha keliyaha maskaxda ku yaala u dhaawacaya haddaynu laakiin ballaarinno maxay keenaysaa qulqul buu noqonaya dhiigiso maaha marka kuwaasina afaasoo daliidka bareedaayo xiidaday ballaariyaan dawooyinkaasa la isticmaalaa kuwa ugu dambe waxa weeyaan in wixii siyaado ka ah laga daadiyo laga daadiyo kaasina waa kuwan kaadi badyaha loo yaqaan ee dherotikiska la yidhahda qofka la siiyo dawooyinka noocaasa la isticmaalaa ilaa iyo toddoba nooc ilaa sideed nooc oo kala duwan oo dawooyina ayaa qofka dawo ahaan loo siiyaa laakiin waxaa leeya qofkaasi dawada uu qaadanayo mar waxaa loo siiyaa xabad xabad singal baa loo siiyaa oo qof kasta xabadun baa la siinayaa haddii ilaahay ma keena xanuunkaagu cuslaadana waxaa laga yaabaa in laba lasukaa raaciyo haddii uu sii cuslaado waxa laga yaabaa saddex lasukaa raaciyo intaa waxaa lagu dadaalayaa saddex dawo isku xidhan ama kala furan baa lagu dhiibayaa marka waxaan u baahannahay in qofkii fahmo haddaanu dhiiggaasi ku soo celin sidiisii caadiga ahayd ugu yaraan kaba dhigba inuu siddeetan yimaado ama ilaa iyo sagaashan uu yimaado kii sarna ilaa boqol iyo afartanka yimaado oo kale hadduu intaa ku soo xejiyo oo kale xanuunkii qof waxaa laga yaabaa inuu nabaradii uu gaarsiin lahaaye inuu ka badbaadin karo ayaa suurtagala ah. waxaan u baahnay markaasi in aynu ugu yaraan dadaalka iyo cadaadiska xooga badan saarayno inaynu saaran u baahannahay marka waxaan leenahay waxaan ku soo koobaynaa markaa in aadan dhayrsan kow xanuun haddii kale uu ku dhayrsan imisaynu aragnaa walaalaheen saaxiibadeen qaraabadeennii oo wada faalij iyo nabaro xun jiifa laa caad walaa xisaab waan wada garanaynaa waayahay ha dhayrsan yun aadna ku dhayrsanne waa marka labaadee walaal sbard waa talabaad talada labaad sbard oo dee waad ogta imika weliba ilaahay uuna horumariyo xaafad kasta iyo guri kasta aagaarkiisa ama farmasiya baa ka furan ama klinig weyn baa ka furan dalkiini maanta sidii hore maaha waa la sooda baari eh, ka kale waxa weeyaan ugu yaraan haddaadan xataa adugu cudurkiiba qabinba laakiin biniaadan baa tahay da-daa aan sheegayna kugu socotay nolosha ku jirto wuu iman karaaye saddexdii bilood lixdii bilood sagaalkii bilood haddaad awoodi karayso isbadh oo ha cabsoonin qaar baa ku odhanaya anugu bahalkan waan ka baqaa farmasiy markaasaa usoo gala marka arkaba nin waxuunbay sheegi balaayi sheegi warda balaayi sheegaas waxa wax ku taray adiga weeyaanoo haddii waxuun lagu sheego lagu daweyn waa lagu daweyn idan balaayi laska kaa sheegi maaye laakiin inaad tegtaa qurux badan inaad tegtaa qurux badan waxaa kaloo muhiima dawada joogto dhiikarku ma bogsado intaan ognahay cilmi ahaan iminka ma bogsado waxaan u baahannahay marka inaad dawada joogto waa for life inta ilaahay nabad iyo nolol kugu daayey waad laqaysaa iminkaa la sheegsheegayaa macaankii in loo helay bankariyaska ama ganac wax laga yerbedelayo dawooyin la siinayo waa la sheegsheegayaa dhiikarkii dawooyinka iminka la keena cusub soo baxaya waxbay badan bay qabanayaan marka laga yaaba in la gaadho maalin waxba la daweyn karayo insha allahu tacaala laakiin waxaan u baahan inaynu si joogto ah dawadeennii aanu qaadano wixii dhakhtar kuu qorbe sida oo kale walaa dhakhtar ku xidhno boodboodku waa laga fiican yahay jaarkaaga dhakhtar baa ku yaalla xaafadda mid baa ku yaalla magaaladaa degan tahay mid baa ku yaalla rag aqoon badan loo la ammaano baa jira iskaga xidhnow u teg ha lagu baadho dawadii ha lagu siiyo si joogto ah markaad xoogaa joogto ayaamaba aad dareento khalkhalkii aad dareento ama aad iscabirto waad fiican tahay waaya waxaa soo hadhay haddaad afku xoogla tahay anugu eh, cuqaasho ixtiraam bay nagu leeyihiin wadakaa voluntarka nin subaxii soo kacoo usoo shaqo tegay inuu mushkilo xaliyo maaragtay waa waa cuqaasha waa dinka arkay laakiin waxaan dhahnaa markay ku dhacaan dhiikarku dee lama gali karayo waayo masiibo ku cayda iyo markaad gargashay ad wax kala qabato mid ku kiciya la waayi maayo oo imikadan waxaa la yidhaahdaa qofka lagu ogyahay dhiikar cidda ka xanaajisa adduunyada maxkamad baa la saaraya adduunyada maxkamad baa la saaraya qofka nin dhiikar la ka xanaajiyay idan kuuma jawaabaye markaa tirado ruuxaagan tiraada isnu jawaab tirado markaa isagunbaa dhici isagun baa qalalaya markaa ida dhiikirkii baa ku kacay maskaxdii wax yeeli dhig jirkii wax yeeli marka lagama xanaa marka waxaan hanaa qofkii marka aad tahay dee waayeel noqotaba kulley gar iyo arin iyo talo umadadoo lagula imanaya dadkiina dad dhaqankoodii toosan yahay in badan ma waana garanaynaa haddaad waxaa dhex boodo dee faalijkaagu waa iska bannaanka fariskaagu waa iska banaanka marka habe dhexgeli waxaa samaysa habeenkaa iska yar casilo waxaa tidhahdaa waar anigu masaajidkaan gala qur-aankaa alaa bidikri illaahi haa meel baad ku degaysaa aad ku nasanaysaa aad ku qaboobaysa iska cibaadaysanaysaa haddaad laakiin lugaha ku duunato masiibadii dhib bay leedahay marka maxaa la yidhahda inta badan war walaala isilaalay unbaa taalla marka baaraka allaahu fiikum wixii aan ka garanayay hadday su-aalo jiraan mooyaane ilahay idinka intaasaan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmat وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إخوتي الأعزاء جزاه الله خير الجزاء آه شيخنا iyo doctoorkeenna hadduu doctoor yahay waxa uu ka horeeyey isagoo sheekh oo caalima ayaa ka horeeyey waa nin mutadayina oo mutafanina oo aqoonta diintana ku fiican waxaa ugu muhiimsane hadda aynu ka faa'iidnay boqolkiiba laba iyo afartan dad macaan qaba oo aan calaamadii macaanka isku ogeyn oo iska socda baa jira oo aan iskuba ogeyn marka naseexada ugu horeysa aynu fahmnay waxa weeye intuu xanuunku sii adkaan lahaa alwiqaayatu khayrun min alcilaaj intaanu xanuunku kugu sii fidin da-daana ah tahay maalan sagaal iyo soddon iyo wixii ka sarreeya waxaa laga yaabaa inaanad iskuba calaamadihii isku arkayn laakiin aada dikar leedahay inaad dhakhtar khaasa yeelato oad dhowrkii biloodba mar aad haddii aan la yidhaahdo dhakhtarkaaga wax badan kaa qaadan mayso waa daqiiqado intaa lagu baadhayo lagu eegayo waxaa kalooynu fahmnay xanuunkan dhiikarku xanuun laga bogsado ma waa xanuun lala noolaado marka haddii xanuunka aada yeelato min fadlag waxaad isku daweysaa cuntadaada inaad horta nidaamiso socodkiina inaad ku dadaasho fadhiga faraha badan aad iska ilaaliso haddii alla ka dhigo dawada laguu qorana aada joogtayso waa xanuun dawadiisu ay joogto kula noqonayso kula noolaanayso marka waa xanuun adduunyada aada iyo aada u fara saaray bilyanis buu marayaa dadka uu dhibayaa bilyanis buu marayaa marka waxaa fiican in qofka muslimka ahi uu ku dadaalo inuu naftiisa ilaaliyo inta aan dhakhtar soo fadhiisinay ilaa gaboose ilaa buuxana laga soo gaadho mid waliba wuxuu ku talinaya war socodka ku dadaala fadhiga iska yareeya xarakaad jidhku ha gubo cuntadan faraha badan ee midba mid laga dabageynayana iska daayo caloosha firaaqa siiya oo raashinkii horoo ku jira raashin dambe ha ka dabageynina mashaakilka ugu waaweyna cudurradu ka dhacayaan marka baaraka allaahu fiikum maadaama aynaan haysanin dee shay baadho cuntadii lagu baadhayo oo inaga soo baadhaya oo taa imika oo dictoorka kuu sheegayay maantadanaan aqriyayay E, jornaal ay leeyihiin rusia iyo indiya iyo dowlado badan oo barigaasa waxay iska mamnuuceen dhammaan wixii khudaar uga imanaya iiraan waxaan ka helnay bay idhaahdeen dawooyin ay isticmaalaan oo kansar keeni kara marka iiraan ay suuqu weydo halka la keenaya waa halkee agarbaa la keenaya daad xoorta oo idil halkaa lala damcaya sababtoo dee halkan cidima baadhayso marka mar haddii ilaahay mooyo cid kaloo inoo maqan ee aanay jirin baaraka allahu fiikum inana inayn awoodeenna aan tallaabsanno cuntadana aan iska yarayno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu